bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama <clears throat> bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquulu ida qadib baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yaquulu u dhahaya qofka idaa qadiba haddii uu caroodo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waalkaadimiina algayda dadka wan wanaagsan markuu tilmaamayay ee ilaahay ka cabsado sifaadkooda wuxuu ku tilmaamay walkaadimiina kuwa demiyo alkayda carada baabi'iyo caburiyo oo caradooda isku celiyo waqaala qaala tacaala waimaa yanzaqannaka haddii uu ku qunjiyo uu ku waswaasiyo min ashayaani shayaan xaggiisa nasqun taabasho xaggiisa shaytaan xaggii ay kaa taabato fastacid billaahi ilaahay magangal inahu alla huwa isagu asamiicu weyn alla maqlid badan kolka isticaadada samaynaysa waa ku maqlayaa ilaahay alcaliimu mid cilmi badan axwaasha addoomihiisa ka warqaba warawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ayuu yiri alimaamu nawowi ana rasuula allahi sal l salam qaal laysa shadiidu midka adag oo ad adag ma aha bisuracati laysa shadiidu kan adag ad adag ma ahan bisuracati lagdinta ma aha midka dadka lagda yani maaha inama shadiidu shadiidku alladii kii weyaan yamliku nafsahu nafsadiisa hananayo cinda lwadab carada agteeda qofka markuu xanaaqo nafsadiisa xakamayn kara ninkaasaa nin shadiidoo adag ah ee ninka dadka lagda uun dhulka dhiga ma aha shadiid xadiidka marka bukhaariy muslim baa soo saareen sida uu tilmaamay marka ad adkaanta iyo qalafsanayani ad adkaanta iyo xooggu ma ahan dhinacaase qofka labadiisan kalxamood nafta ku jirta ka adkaado ayaa wax kalena ka adag waraweynaa fi saxiixi marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka carada qofku inuu damiyo naftiisa ka adkaado warawaynaa fi saxiixi muslimin can ibni mascuudin radi allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yidhi maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan assuracata lagdinta fiikum idinka dhexdiina ninka dadka lagdo maxaa ku tirinaysaa qulnaa waxaanu nidhi alladii laa tasracuhu rijaalu maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan asuracata kuwa wax lagdo adag oo xooga leh fiikum idinka dhexdiina qulnaa waxaanu nidhi alladii midka laa tasracuhu rijaalu ragga aynan lagdin kan aan marnaba la loodin karin la lagdin ayaan ku tirinaa qaala waxau yidhi laysa bidaalika kaagaa ma aha walaakinahu aladii waa kan yamliku nafsahu nafsadiisa hanan karo cinda algadab carada agteeda qultu assuracatu bidami saadi wainsaadkoo la godo wafatxi raa'i ra la kordhigo wa asluhu alladii yasracu nnaasa waa midka dadka lagdo gdo kaiiran in badan lagdo gdo kalhumazati wallumazati oo kale humazah lumazah suracah oo kale alladii yahmizuhum midka dadka yani xanto ka fiiran in badan warawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi bni maajah can mucaadi bni anasin iljuhaniyi radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi man kadama qofkii caburiyo oo yacni ka adkaado iska celiyo kaydan caro wahuwa qaadirun isagoo karayo awoodayo calaa an yunfidahu inuu fuliyo in uu fuliyo awoodi karo dacaahu allaahu subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu uga yeeraa calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalqiga dhexdooda ayuu uga yeeraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yukhayirahu ilaa uu ka doorgeliyo ilaahay min alxuuri haweenka cadcad ee jannada joogo maa shaaa intuu doono qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayuu yiri xadiidkanna marka wxuu tilmaama fadliga ay leedahay cara la demiyo qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can sulaymaana bni suura diini saxaabiyi radia allaahu canhu qaal waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya maca nebiyi sal l slam nebiga maciisa warajulaani laba nina yastabbaani iyagoo iscaynayaan wa axaduhumaa midkoodna qadix mara uu guduutay wajhahu wajhuhu wejigiisa uu guduutay wantafakad ay kacday ay barartay owdaajuhu xididadiisa dhiig mareenka ee halbowlayaalka faqaala rasuulu llaahi sal l salam nabigu waxau yidhi inii la aclamu anigu waxaan ogahay kelimatan kelmad low qaalahaa haddii uu yidhaahdo ladahaba canhu uu ka tegayo maa yajidu waxa uu helayo dhan ay ka tegayaan waxaan uu dareemaya dhibka ah kelmad haddii uu yidhaahdo waxaan uu dareemayo dhan ay ka tegayaan baan garanayaa buu yiri nabiga sal l slam qaala waxa uu yidhi acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim kelmaddu waa kaa maxaa yeele carada shaydaanka ayaa wato shaydaankaas ayaana marka dambe qofku inuu wax xun sameeyo ama hadal xun yiraahdo ama ficil xun uu ku kaco isaga ayaa jecel oo ku dhiirigelinaya isagii marka haddii meesha laga saaro oo isticaado looga saaro iyo alla magangal oo allah subxaanahu watacaala laga hoos galo shaydaankii marka waxaa weeyaan waxba ma samayn karo ayb dahaba minhu maa yajidu hadduu saa yiraahdo waxa uu helayaa ka tegayo faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ina anabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi tacawad billahi min ashaytaani arajiim allah subxaanah wa tacaala magangal oo shaydaan ka magangal faqaala waxa uu yidhi wahal bii min junuunin waali miyaa igu sugan uu yidhi aniga bal fiiri shaydaanku meesha uu la gaaray xataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi haddii kelmadda acuudu billahi min ashaytaan rajiim uu yiraahdo caradan iyo waxaan waa ka tegayaan markii dheh la yidhina aniga mawaalibaa igu sugan warawaynaahu fii kitaabay abi daawuuda watirmidiy waxaanu ku dhwerinay dhexdooda bimacnaahu min riwaayati cabdiraxmaan bni abi leyla can mucaadi bni jabalin radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayhi walihi wasalam qaala tirmidiyu hada mursalun yacni ana cabdiraxmaan lam yudrik mucaadan ma soo gaarin marka halkan waxaa laga qaadanaya caradii waa imaanaysaa dabcan markay timaado xalkeedii baa naloo sheegaya xalkeedii waa maxay isticaada in ilaahay shaydaan laga magan galo warawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can caaishata radi allahu canha qaalat dakhala calaya nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga ayaa ii soo galay waana qadbaa anoo caraysan fa akhada biarafi almafsili kala goyska darafkiisa ayuu qabtay min anfii sankayga xaggiisa ayuu ka qabtay fa carakahu ayb marka waa ayb waa majuujiyey marka uma qaala waxau yidhi yaa cuwayshu quli waxaa tiri allaahuma kfir lii dembii ilaahu dembigayga dhaaf waadhib tagsii kayda qalbii carada qalbigayga tagsii waajirnii min ashayaan shayaanna iwaajirnii min ashayaan shayaanna iga magangeli oo iga kori shayaanna iga kori sidaa dheh ayb ayb marka waxay tiri warawaynaa fi kitaabi ibni suniy can caaishata radi allaahu canha qaalat dakhala calaya anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa iisoo galay wa ana qadbaa anoo ah mid caraysan fa akhada bitarafi lmafsili waxa fa akhada wuxuu ku qabtay bitarafi lmafsili kala baxa daraftiisa min anfii sankeyga xaggiisa yani kaanahu marka waxaa weeyaan inuu sanka meeshaa soo dhuuban ee arnabada ah uu ka qabtay facarakahu marka waa facarakahu ay fadalakahu farta ayuu yani ku riixriixay marmariyey carada <clears throat> waxaas uga baabiiyey uma qaala yaa cuwayshu quulii waxaa tira allaahuma akfir lii denbii waadhib kayda qalbii caradeyda qalbigeyga eh, caradiisa tebi waajirnii min ashayaan shayaanna iga kori ducadaa marka shayaankii marka in laga magangalo allah subxaanahu watacaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda can cadiyata bni <clears throat> curwata asacdiy alصaxaabiyi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina algadba caradu min ashaytaani bay ka ahaatay wa ina ashaytaana shaytaanna khuliqa waa la abuuray min naarin dab ayaa laga abuuray min annaari dab ayaa laga abuuray wa inamaa tudfau nnaaru biyihii dabkii waa la damiyaa bilmaai biyaa lagu damiyaa faidaa qadiba axadukum midkiin haddii uu caroodo falyatawada ha weysaysto waa weyse qaata midkiin haddii uu caroodo halkana marka xal kale waayo qofku markuu caroodo weyse inuu la imaado haddii uu weysaysta shaydaankii baa ka damaayo baabu istixbaabi iclaami rajuli man yuxibuhu annahu yuxibuhu wamaa yaquulu lahu idaa aclamahu baabu bayaani istixbaabi iclaami rajuli qofka ogeysiintiisa sunnanimadeeda caddaynteediibuu u baab yahay man qof uu ogeysiiyo yuxibuhu uu jecel yahay annahu yuxibuhu inuu jecel yahay taa inuu ogeysiiyo wamaa yaquulu lahu waxa uu dhahayo idaa aclamahu haddii uu ogeysiiyo qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can ilmiqdaami bni macdi kariba radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa axaba arajulu qofka haddii uu jeclaado akhaahu walaalkii falyukhbirhu ha u sheego annahu yuxibuhu inuu jecel yahay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix ninku haddii uu jeclaado walaalkii ha u sheega inuu jecel yahay oo inii la uxibuka waa ku jecelahay hebel waa yiraahda ayb xadiidku marka waxuu tilmaamayaa iclaamka in la ogeysiiyo sunanimadeeda ayb qaala warawaynaa fii sunani abi daawuuda can anasin radia allaahu canhu ana rajulan nin kaana cinda anabiyi sala allahu caleyh waali wasalam nebiga agtiisa ayuu ahaa fa mara rajulun nin ayaa soo maray faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inii la uxibu haada kan waa jecelaha aniga faqaala lahu nabiyu sal l salam nebigu waxa uu ku yidhi aclamtahu miyaad ogeysiisay muu sheegtay qaala laa buu yidhi maya ma ogeysiinina uma sheegin qaala waxauu yidhi aclimhu ogeysii falaxiqahu waa gaaray ninkii faqaala waxauu yidhi innii aniga uxibuka waan ku jecelahay filaahi ilaahi dartii baan kugu jecelahay faqaala uu yidhi ninkii axabaka aladii axbabtanii lahu allaha ku jeclaada adigana axabaka aladii allihii ha ku jeclaado axbabtanii aad i jeclaatay lahu liajlihi darti aad i jeclaatay jacaylka waa xag alle dartii marka uu yahay ajir baa laga helaa bal awsaqu cura aliimaan alxubu fillaah walbuqdu fillaah sida nabiga sal salam uu tilmaamay marka dana adduunya haddaanay dadkii ka dhexaynin oo waxa ay isku jecel yihiin ay tahay diinta un darteed dadka aakhira la harinayana waa ku jiraan warajulaani taxaabaa fillaah ayaa ku jirto nacam ogeysiintanna faa-iidada ay leedahay waxa ay tahay dadku inay isku jeclaadaan oo kala fogaanshiyahooda inuu meeshii ka baxo qaala wrawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnasaa'iyi can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam akhada biyadihi gacantiisii ayuu qabtay wa qaala waxa uu yiri yaa mucaadu mucaadu wallaahi inii la uxibuka ilaahan ku dhaartay waa ku jecelahay waa nebigu waakaa waa ogeysiiye mucaad uusiika waxaan kugula dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow laa tadacannaha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kastaa gadaasheeda taquulu inaad leedahay allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahu waxaad igu kaalmaysaa dikrigaaga xuskaaga shukrigaaga cibaadadaada wanaaggeeda xadiidkana marka waxaalushaahidkiisa wuxuu tilmaamayaa qofka qofka uu jecel yahay inuu ogeysiiyo warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can yaziida bni nucaamata adabbiyi qaala qaala rasuulu lahi sal salam idaa aakha rajulu arajula nebigu wuxuu ahaa haddii uu ninku nin la walaaleeyo idaa aakhaa haddii uu walaaleeyo arajulu idaa aakha rajulu ninku haddii uu la walaalo noqdo arajula ninka kale falyas'alhu ha su-aalo can ismihi magaciisa wasmi abiihi aabbihi magaciisa wa miman huwa iyo cidda uu ka ahaaday isagu xaggooda fainahu awsalu lilmawadati fainahu kaasa awsalu xiriirin badan lilmawadati kalgacaylka qaala tirmidiyu xadiiun ariibu xadiidkan waa ariib laa nacrifhu ila min hada lwajhi ma garanayn i ilaa wejkan dariiqan maahne qaala walaa naclamu ma ogin liyasiida bni nucaamata uma aanan ogin samaacan min anabiy sal l salam samaac uma aanan ogin nabiga xaggiisa ninka inuu nebiga ka maqlay waa irsaala marka ku jiro qaala wayurwa can ibni cumara can inabiy sal l salam naxwu haada ayaa laga warinaya walaa yasixu isnaaduhu isnaadkiisu mana ansaxayo ayb qultu qad ikhtulifa fii suxbati yaziida bni nucaamata waa la isku khilaafay faqaala cabduraxmaan ibnu abi xaatim waxau yidhi laa suxbata lahu wax suxbaa male qaala waxaka albukhaariyu bukhaarina wuxuu sheegay ana lahu suxbatan inuu leeyahay qaala waxa uu yidhi waulia qaala waxa uu yidhi ibnu abi xaatim waaye wagullita waa la gef xugmiye markaa meesha oo ninka saxaabinimadiisa saxiix ma aha oo maahan saxaabi buu ka wadaa baabu maa yaquulu idaa ra'aa mubtalan bimaradin aw gayrihi baabu bayaani maa cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayay idaa ra'aa haddii uu arko qofku mubtalan mid imtixaanan bimaradin jiro lagu imtixaanay aw gayrihi ama geyrkeed lagu imtixaanay qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hureyrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi ma ra'aa qofkii arko mubtalan mid imtixaanan faqaala yidhaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii allah ammaan la allih iga caafiyey mima btalaaka bihi wuxuu kugu imtixaanay adiga wa i idheeraad siiye calaa kathiirin in badan korkooda oo miman khalaqa dadkii uu abuuray ah tafdiilan dheeraadsiin idheeraad siiye lam yusibhu ma asiibta dalika albalaa'u beladaa kuma dhacdo qaala tirmidiyu xadiidun xasan marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa eh, wuxuu tilmaamayaa qofkii arka qof imtixaanan ama diinkiisa ha imtixaanaado ama yani jirkiisa imtixaanan ama imtixaan baaba hayaba sidiisaba qofka marka inuu qofkii arko inuu sidan yidhi alxamdu lilahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bihi wafadalanii calaa kathiirin miman khalaqa tafdiila haddii sidaa uu yidhaahdo ilaahay waa ka caafinaya xanuunkaas ama imtixaanka sida laakiin uu sheegi doono qaabka loo dhahayo isagaa musanifka ka hadli doono raxmatullaahi caleyhi qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can cumar bni alkhadaab radia allaahu canhu ana rasuula llahi sal salam qaal man ra'aa qofkii arko saaxiba balaa'in balo qofkeeda faqaala yidhaha alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bihi wafadalanii calaa kathiirin miman khalaqa tafdiila ilaa cuufiya waa laga caafiyaa min dalika albalaa'i balada kaa'inan maa kaana wax allaale wixii uu doonaba ha ahaado caasha intuu nool yahay waa laga caafiya kaa'inan maa ha ahaada shay ha ahaado kaana uu ahaanayaba ha ahaado cudurkaasi ama waxaas macaasha inta uu nool yahay dacafa tirmidiyu tirmidi waa daciifi isnaadahu xadiidkan dambe isnaadkiisa qultu ibnu xajar wuxuu yidhi marka yaa imaamu nawowi baan u jeedaaye qaala alculamaa culamadu waxay dhaheen min asxaabina iyo wagayrihim yenbaqii waxaa haboon an yaquula hada dikra dikrigan inuu yidhaahda siran si hoose bixaysu meel yusmicu nafsahu nafsadiisa uu maqashiinayo walaa yasmacuhu lmubtalaa ninka imtixaananna uunan maqlaynin lialaa yata'allama qalbuhu qalbigiisu si uunan u xanuunsanin bidaalika arrinka aanu ugu xanuunsanin ayb meeshaas marka qofkii aan muslimka ilaahay imtixaanayna waa in la ilaaliyo qalbigiisa si qalbigiisa aanay wax uunan u xanuunsanin oo ta'allum qalbiya uunan ugu dhicin hoos in loo dhaho oo adiga auna aad ismaqashiiso ilaa an takuuna baliyatuhu baladiisu inay tahay macsiyatan maahane baladiisu hadday macsi tahay laakiin falaa ba'sa dhib male an yusmicahu daalika inuu maqashiiyo in lam yakhaf haddounan ka cabsanaynin min daalika kaagaas mafsadatan mafsado uunan uga cabsanaynin wallahu aclam ninka marka diin xumo iyo macsi daahira haysato isaga markaa ka muuqato banaanka taalo markaasoo kale de qofku inuu yiraahdo alxamdu lilahi aladii cafaanii mima ibtalaaka bihi wafadalanii calaa kathiirin miman khalaqa tafdiilan in markaa kor uu yiraahdo waa bannaantaho dhib male haddaan mafsada ka imaanin hadday mafsada ka dhalanaysase waa layska daynaa baabu istixbaabi xamdillaahi tacaala lilmas-uuli can xaalihi baabu istixbaabi xamdillaahi tacaala ilaahay ammaantiisa ama mahadintiisa sunnanimadeeda in la mahadiyo lilmas-uuli loo sunneeyo midka la su-aalayo can xaalihi xaalkiisa war iska waran baa lagu yidhi alxamdu lilah inaad tiraha aw xaali maxbuubihi ama qofka uu jecelyahay xaalkiisa maca jawaabihi can xaalihi baa laga su-aalay ow xaali maxbuubihi qof uu jecel yahay xaalkiisa laga weydiiye maca jawaabihi jawaabtiisa maceeda idaa kaana fii jawaabihi jawaabtiisu haddii ay tahay ikhbaarun sheegid bidiibi xaalihi xaalkiisa wanaageeda qaala rawaynaa fii saxiix albukhaariyi can ibni cabaasi radia allaahu canhuma ana caliyan radia allaahu canhu caleh kharaja min cindi rasuulilahi sal slam nebiga agtiisuu ka baxay fii wajacihi xanuunkiisii alladii tuwufiya fiihi lagu oofsadayba nebiga faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen markaas maca jawaabihi lala qaba idaa kaana fii jawaabihi jawaabtiisa dhexdeeda hadduu yahay ikhbaarun sheegid bitiibi xaalihi xaalkiisa wanaageeda xaal fiican buu rabaa inuu ka sheego alxamdu lilahna ha ku daro qaala rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana caliyan radia allahu canhu kharaja min cindi rasuuli illahi sal ly slam nebiga agtiisuu ka baxay fii wajacihi xanuunkiisii alladii tuwufiya fiihi lagu oofsaday faqaala annaasu dadkii waxay yidhahdeen yaa abaa xasan kayfa asbaxa rasuulullahi sal ly salam rasuulka see ku waabariistay faqaala waxau yidhi asbaxa bixamdi illaahi tacaala baari'an asbaxa waa beriistay bixamdi illaahi tacaala ilaahay ammaantiisa iyo ilaahay baari an isagoo markaa yacni fiican ayb xanuun xanuun markaa ka beri ah oo caafimaadsan marka xaal wanaagsan marka laga sheegaya xamdi alle in lagu daro bal fiir islaamka wanaagiisa iyo ayb baabu maa yaquulu idaa dakhala suuqa baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baab yahay yaquulu uu dhahayay <clears throat> qofka idaa dakhala suuqa suuqa haddii uu galaayo hadduu galo qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wagayrihi can cumar bni alkhadaab radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal man dakhala suuqa suuqa qofkii galo faqaala yihaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayru wahuwa calaa kulli shayin qadiir kataba allaahu lahu alfa alfi xasanaatin wamaxaa canhu alfa alfi sayi'atin warafaca lahu alfa alfi daraja man dakhala suuqa suuqa qofkii galo faqaala yiraa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahane laa shariika lahu mid waxla leh ma jiro lahulmulku buu leeyahay mulki dhammaantii baa u sugnaaday walahu alxamdu ammaan dhammaanteed baa u sugnaatay yuxyii waa noolaynayaa wa yumiitu waa dilayaa wa huwa isagu xayun weeyaan alla nool laa yamuutu ma dhimanaayo uma dhinto biyadihi gacantiisa alkhayru khayr oo ku jiraa khayr oo dhan gacantiisa ku jiraa waa wada towxiidul uluhiya iyo towxiidul asmaa wasifaat iyo rubuubiyadii kulli waa ku wada jiraan leanna mulkiga iyo xamdiga iyo waa rubuubiyadii waa ayb laa ilaha illah waxdahu laa shariika lahuna waa cibaadadii iyo uluhiyadii keligii inuu leeyahay wahuwa xayun iyo yuxyi wayumiitu iyona waa sifaadkiisa sifaad ficli ah iyo sifaad eh, yani daati ah intaba way isugu jiraan bal fiiri hadalka rasuulka intaa ayuu la egyahay macaanidaasna waa ku jirtaa waxaan shaki lahayn inuu yahay hadal waxyi xag alla ka yimid inuu yahay biabi huwa wa ummi sal allahu calayhi wasalam ayb wa huwa calaa kulli shayin qadiir sidaa yidhaahdo kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu qora alfi alfi xasanatin kun kun oo xasano oo hal malyan maxaa canhu wuxuu ka tira alfa alfi sayi'atin kun kun kun kumaad oo xumaan ah wa rafaca lahu alfa alfi darajatin kun kun oo darajana koro u qaada ayb warawaahu alxaakimu abu cabdillaahi fi lmustadraki cala saxiixayn ayuu ku wariyey min duruqin kahiiratin wazaada fiihi wuxuu ku dara fii bacdi duruqihi wabanaa lahu wuxuu u dhisaa alla beytan guri ayuu filjannati uga dhisaa wa fiihi min aziyaadati ziyaadada xaggeeda waxaa ku sugan xadiidka dhexdiisa qaala araawi waxa uu yidhi faqadimtu khuraasaana ayaan soo galay faataytu qutaybata bna muslimin ayaan u imid faqultu waxaan idhi ataytuka bihadiyatin baan kuula imid faxadatuhu bilxadiidi xadiidkan baan u sheegay fakaana qutaybatu bnu muslim wuxuu ahaa yarkabu fii mawkibihi ayb wuxuu fuulayey waxa uu fuulayo xataa yaatiya suuqa inta uu suuqa ka yimaado fayaquuluhaa wuu dhahayey uma yansarifu waa iska tegaaye oo sidaas ayuu yeelayey ayb marka wuxuu leeyahay eh, ninkan marka qutaybatu bnu muslimna wuxuu ahaa khuraasaan amiirkeedu ahaa madax buu ka ahaa meesha ayb marka wuxuu samey jira buu yiri fa kaana bnu muslim yarkabu wuxuu fuuli jiray fii mowkibihi mowkibka marka waxaa weyaan eh, waxa la fuulo waa la dhahaa waxaa kaloo la yirahdaa mowkibka jamaacada owrta iyo saaran ee fuushan quruxda ku dheehan yani waxay tahay isagoo quruxdiisii ku dheehan oo gaadiidkiisii fuulo ayuu suuqa imaanaya markaasuu ducadan akhrinaya rawaahu alxaakimu ayda min riwaayati bni cumar can اnabiy sal slam qaala alxaakim wafi lbaabi can jaabirin waabi hurayrata wabureydat alaslamiyi waanasin intaasba marka xadiidkanoo kale way wariyeen oo baabkan hadda ducadan suuqa lagu akhriyo saxaabadaaba waa laga wariyey qaala wa min sharaa'idi hada alkitaabi kitaabkan kan ah shuruudiisa ilaa hore u sheegay inuu saxiixa ku dadaalayo kan ugu dhow xadiidu buraydata waa bikayri hada lafdi lafdigan aan ahayn farawaahu biisnaadihi can buraydata qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam qaala yani xaakim baa warkii wato sidaasuu yidhi markaas kaana rasuulu lahi sal slam idaa dakhala suuqa suuqa haddii uu soo gala qaala bismi illaahi allahuma innii asaluka khayra hadihi suuq ilaahu waxaan ku weydiisanayaa suuqan khayrkiisa wa khayra maa fiiha wax ku dhex jira wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari maa fiiha iyo waxa ku dhex jira shartiisa allaahuma inii acuudu bika an usiiba fiiha yamiinan faajiratan ilaahu waxaan kaa magangelayaa inaan asiibo oon ku asiibo suuqan dhexdiisa dhaarbeen ah ilaa suuqyada waa lagu dhaartaa dhaar dhaarbeenah eh. aw safaqatan khaasiratan ama gorgoro khasaartay ayaan kaa magangelayaa sidaas marka inuu yiraahdo طيب marka shuruudda kitaabka uu sheegayna waa mustadraga kitaabkiisa mustadraga iyou ka hadlayaa ayb kaas baa ugu dhow leeyahay ayib xadiidkana marka waa khilaaf aada u fara badan baa sixadiisa iyo waxyaabaha ka taagan alimaam lmundiri waxa uu yihi isnaaduhu xasanun mutasilun waruwaatuhu hiqaatun ahbaat ayuu yihi wafii ashar ibni sinaan khilaafun qaala bnu cadiyin waarjuu anahu laa ba'sa bihi sidaa buu yidhi xadiidka imaam axmed iyo ibnu maajah waa weriyeen xaakim mustadrag uu ku wariyey duruq fara badan sida uu musanifkaba sheegay ibnu sunnina eh, waa weriyey ayb xadiidkan marka aimada qaarna marka way daciifiyaan qaarna sidaanay yiraahdeen marka waa dhow yahay xaalkiisa xadiidka waxaan u jeedaa oo hore baabu istixbaabi qowli اlinsaani liman tazawaja tazawujan mustaxaban aw ishtaraa aw facala ficlan yastaxsinuhu sharcu asabta aw axsanta wanaxwahu baabkan wuxuu u baab yahay sunanimada la sunnaynayo baabu istixbaabi qowli linsaani insaankii qowlkiisii sunanimadiisii cadayntiisiibuu u baab yahay liman uu u yiraahdo tasawaja guursaday tasawujan guur mustaxaban sunna ah aw ishtaraa ama iibsaday ow facala ama sameeyey ficlan ficil yastaxsinuhu sharcu sharcigu uu istixsaansanayo ku xukumayo wanaagsanayo asabta in la oo wax axsanta in la dhaho naxwahu qaala rawaynaa fi saxiixi muslimi can jaabirin radi allaahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sal salam nebigu wuxuu igu yidhi tasawajta yaa jaabir yaa jaabiru jaabiru ma guursatay qultu nacan baan idhi haah qaala waxauu yidhi bikran am hayiban garoob gabar mase garoob qultu waxaan idhi thayibun yaa rasuul allah ayib hiya thayibun garoob weyaan iyadu naskhada lagu dul aqriyay ibnulcimaad saas waayee abar marka mubtadain maxduuf oo marka almankuuxatu midda la nikaaxsada thayiibun garoob waa in la dhaho yaa rasuul allah qaala waxau yihi fahallaa jaariyatan gabar maxaad uguursan fahallaa tasawajta yani maad guursatid jaariyatan gabar maxaad u guursan weysad tulaacibuhaa aad la ciyaarto wa tulaacibuka kula ciyaarto ow qaala tudaaxikuhaa aada la qosasho wa tudaaxikuka adiga kula qosasho qultu waxaan idhi ina cabdallaahi yacnii abaahu aabihii u jeedaayo tuufiya waa la oofsaday wa taraka tisca banaatin buu ka tegay sagaal gabdhood ow sabcan ama toddobo wa innii aniguna karihtu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan ula imaado bimilihinna gabar yaroo iyagoo kale ah fa axbabtu waxaan jeclaystay an ajii'a inaan la imaado bimra'atin haweeney taquumu calayhinna u istaagta iyaga wa tuslixuhunna hagaajiso xaalkooda qaala asabta zawaaj mustaxab oo fiican buu la yimi markaasuu nebigu wuxuu yidhi asabta wadakara alxadiid annaga meesha marka yani axsantadaas oo kale markuu qofka qof wax u sameeya wax wanaagsan oo kale uu sameey axsantu uu leeyahay na marka axsantu waa isaga isu soo celinaya axsanta inuu dhaha asabta qaarna asxantuyedhahanbanaa baabu maa yaquulu idaa nadara fi lmir baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu ubaab yahay yaquulu uu dhahayay idaa nadara haddii uu fiiriyo fi lmir-aati miraayad hadduu isku fiiriyo qaala rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can caliyin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa nadara fi lmir miraayadda hadduu fiiriyo qaala wuxuu dhahayay alxamdu lilaah allah mahad leh allaahuma ya allahu allow kamaa xasanta khalqii abuurkeyga sidaad u wanaajisay faxasin khuluqii dabeecaddeydana hagaaji rabbiyo sidaasuu dhahaya ayb xadiidka marka bazaar iyana waa wariyey ayb ayb daarimina sidoo kale waa weriyey min xadiidi caaisha way badan yihiin marka dadka weriya xadiidka aimada warisay warawaynaahu fiihi min riwaayati bni cabaas biziyaadatin ayaanu ku werinay qaala warawaynaahu fiihi min riwaayati anas qaala kaana rasuulu sal sal salam idaa nadara wajha wejigiisa hadduu eego filmir'aati uu ku eego qaala wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii sawaa khalqii alla ammaan leh allihii abuuristeeda ekeeyey facadalahu simay oo toosiyey wa karama suurata wejhi wejigeyga suuradiisa karaameeyey faxasanahaa qurxiyey wajcalanii min almuslimiinana iga yeelay meeshaas marka eh, xadiidkaas bitaqyiidi nadari fi lmiraati lagu qaydo dacfi kama marna laakiin ducada saxiixay ku timid iyadoo aan miraayad ku qeydnayn marka laysku feeriyo marka miraayad marka laysku feeriyadaas qeydkaas ya waxaa weyaan isagoon ku jirin ayuu saxiixa ku yimid ducadan in la akriyo baabu maa yaquuluhu cinda alxijaamati baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquuluhu u dhahayo cinda alxijaamati toobinta agteeda qaala rawaynaa fi kitaabi bni suniya can caliyin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam man qara'a qofkii aqriya aayat alkursiyi aayatulkursiga cinda alxijaamati toobinta agteeda kaanat manfacata xijaamatihi kaanad waxay noqonaysaa akhrintaasi qiraa'adaasi manfacata xijaamatihi toobintiisa manfacadeeday noqonaysaa marka cinda alxijaama aayatulkursiga akhrintiisa yuu ka hadlayaayb meesha iyadana marka alxaafid ibnu kathiir tafsiirkiisa wuxuu ku yiri waqad warada fii fadliha ay aayat alkursiyi axaadiiu ayaa soo aroortay ukharu oo kale taraknaaha ikhtisaaran ayaan uga tagnay licadami sixatiha wa dacfi asaaniidiha ka xadiidi caliyin fii qiraa'atiha cinda alxijaam marka ibnu kathiir waa daciifiye baabu maa yaquulu waxa uu dhahaya cadayntiisiibuu u baabyaha yahay idaa tannat udunuhu dhegtiisa marka ay cuslaato ayb ataniin waxaa weyaan marka eh, sawd dhegta usoo banbaxayo eh, nihaayada wuxuu leeyahay ibn laiir ismun lisawti shay salbi shay adag codkiisa ayb eh, duqsiga iyo waxyaabaha iyo eh, waxyaabaha marka dhegta cod sidaasoo kale u ka dareemo qaala rawaynaa fi kitaabi ibni suniyi can abi raaficin radia allahu canhu mowlaa rasuuli lahi sal slam qaala qaala rasuulu llahi sal slama idaa tannat udunu axadikum midkiin dhegtiisa haddii ay cod shay adag codkiis maqasho ayb ama wax sidaa inta u dhex galo cod iyo wax sameeyo sawtu dubaab iyo wax la mid ah falyadkurnii ha isheego walyusalli calaya haigu saliyo walyaqul ha yiraa dakara allaahu bikhayrin man dakaranii dakara allaahu bikhayrin khayr allah ku sheego man dakaranii qofkii isheegay ayb meeshan marka iyadu wuxuu leeyahay ayb xadiidkan isaguna xaafid isakhaawi alqowl badiica wuxuu leeyahay markuu xadiidkan soo saaray sanaduhu daciifun wqad akhrajahu ibnu khuseymata fi saxiixihi wadalika cajiibun liana isnaadahu gariib wafii hubuutihi nadar waqaala abu jacfar alcuqayli inahu leysa lahu aslun aimada xadiidka marka sidaas yiraahdeen xadiidkan waa daciif baabu maa yaquulu idaa khadirat rijluhu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu baabya yaquulu ou dhahayo idaa khadirat haddii ay kogto amase yacni ay kabaabiyooto rijluhu lugtiisa qaala rawaynaa fi kitaabi ibni sunniyi can ilhaytami bni xanash qaala kunaa cinda cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma fakhadirat rijluhu lugtiisa ayaa yacni kabaabyootay faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi udkur axaba annaasi ileyka dadkana aad ugu jeceshahay sheeg faqaala wuxuu yidhi yaa muxamadu sala allahu calayhi wasalam fakaannamaa nushida waxaad moodaa in laga fayda min ciqaalin dabar ninkii in laga furay qaala warawaynaa fiihi can mujaahidin qaal khadirat rijlu rajulin nin lugtiis ayaa kabaabiyootay cinda bni cabaas ibnu cabaas agtiisa faqaala ibnu cabaas radia allaahu canhuma ibnu cabaas waxa uu yidhi udkur sheeg axaba annaasi dadka loogu jacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga faqaala waxauu yidhi muxamedun sala allahu calayhi wasalam fadahaba qadaruhu ayaa tagtay marka way tageen kabaabyadii waa ka ba'day warawaynaa fiihi can ibraahiima bni lmundir axadi shuyuuqi lbukhaariyi ibrahim mundir xiaami aladii rawaa canhum ragga uu ugaga wariye ka mida fii saxiixihi saxiixiisa qaala waxa uu yidhi ahlulmadiinati reer madiina yacjabuuna way la yaabayaan min xusni beyti abilcataahiya abilcataahiya beytkiisa quruxdiisa iyo wanaagiisa ayb watakhdaru fii bacdi alaxaayiini rijluhu fain lam yaqul yaa cutbu lam yadhab ilkhadar watakdaru way kabaabyoonaysaa fii bacdi alaxaayiini wakhtiyada qaar rijluhu lugtiisa fain lam yaqul haddii uunan dhihin yaa cutbu ama yaa cutba haddaanu dhihin tarkiim baa ku jiro luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadirki waay nacam lam yadhab ilqadar kabaabyadu ma tegeyso haddaanu saas dhihin ayb waxyaabahan o dhan marka waxaa weyaan waxyaaba ou axaadiis wada dacfi ku wada jiraan weyaan oo aimmat lxadiis ay daciifiyeen sakhaawi iyo aimada marka riwaayaadkan iyo axaadiistan waa daciifiyeen oo dacfi bay kaga hadleen marka dadka qaarna waxay u daliishadaan wax kale oo ah yacni markii dhibaato qofka ay ku dhacday inuu nebi maxamed baryo taasna hadda axaadiidta iyo qur-aankii iyo asalkii diintay ka hor imaanaysaa dhibaato markay dhacday nebiga ilaahay buu baryi jiray saxaabadana inay ilaahay baryaan buu faray oo uu ku tirtirsiiyey markuu noolaayna isagaba allah ayuu baryi jiray marka waxyaabahan iyo waxaan isma laha marka waxyaabahana marka waxaa weya ninka daliishanaya ka hor waxaa laga rabaa waxaan horta inay saxiix saxiixiin in kale inuu caddeeyo waxyaabahan yani sida axaadiistii horeba sakhaawi iyo ay ugaga hadleenna axaadiis daciif ah weeyaan wabilahi towfiiq sal allah wslm cala nabiyina mxamed wla ali saxbi